bsmi اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala tustacmalu اlqurcaة cinda اlmubhami min alxuquuqi أwlada التazaaxumi wuxuu leeyahay tustacmalu waxaa la isticmaalayaa alqurcatu qurcadii ama qorituurkii cinda almubhami cinda alibhaami wax aqoonis la-aanta agteeda shayga haddii ibhaam ou galoo la aqoon waayo ayb cinda almubhami kii la garan waayey min alxuquuqi xuquuqdii xaal uu ka mid yahay kaasi ow amase lada tasaaxumi isciriirintii agteeda ayb wuxuu leeyahay shayga haddii la garan waayo dadku ay isku xuquuq ka noqdaan una qeybsami karin oo hal qof keliya uu ku aado qurco ayaa midkaas uu ku mutaysanaa oo inta kale uga mutaysan karaa ama shaygii waxaa la garan waayeyba markaas cid la siiyo oo mutaysato xaq u yeelato qorituur markaas inuu yimaado qurca ayb qurcada marka xuquuqda mubhamadaa lagu kala saaraa waana wax jiray oo wakti dheer markaasi jirtay oo xataa sharcigi annaga sharcigeenna shuruucdeenna ka horreeyey ayay ku dhex jirtay oo qur-aanka waxaa ku arkaysaa yani ilaa laba nebi nebiyullaahi zakariya iyo nebiyullaahi yuunus inay qurco sameeyeen oo ay qori tuurteen qurco inay sameeyeen ay qorituur ay qori tuur sameeyeen fasaahama fakaana min almudxadiin ayaa ilaahay wuxuu ka yidhi nebiy yuunus nabiyullaahi zakariyana sidoo kale wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun oo isaga laftirkiisa maryam wuxuu ku helay qurco ayuu ku helay sunnadana waxay sheegaysaa nebigeenna inuu isticmaali jiray markuu safar aadayo naag naaguhu markaas midda uu ka kaxaysanayo naagihiisa inuu qurco ku wadi jiray maadaama xaq ay u siman yihiin uu iska yahay oo u qori tuuri jiray qurcadaas marka wixii ay ku hesho tii ku hesho ayuu marka kaxaysan jiray xuquuq badanoo saxaabaduna waa xukumeenoo qurcadaas cali iyo waxyaabo badan buu ku kala saaray oo ku xukumay ayb madaahibtana marka way isticmaalaan saddexda madhab maalik iyo axmed iyo shaafici abuu xaniifa madhabkiisa ayaa qurcada la diidaa oo waxay leeyihiin iyagu marka qurcada qorigan <clears throat> wax uu kala saari kara ma laha marka way diidaan laakiin nusuus baa ku soo aroortay saddexda madhab jumhuurtaasaas ay leeyihiin ayaana musanifku ku socdaa tustacmalu waa la isticmaalaa alqurcatu qurcadii baa la isticmaalaa cinda almubhami mubhamkii shaygii la garan waayey agtiisa min alxuquuqi xaal uu yahay mubhamkaasi xuquuqdii xaal uu ka mid yahay ow amase lada ciriirinta agteeda oo xuquuqdu markay isciriiriyaan urcadaas marka in lagu kala sooco yacni ana alqurcata qurcada tustacmalu waa la isticmaalaa idaa jahila lmustaxiq idaa jahila almustaxiqa liaqi muxuu idiin dhiga liaqi isku dardara idaa juhila almustaxiqu haddii laga jaahil noqdo lixaqin mutaystay oo min alxuquuqi xuquuqdii ka mida walaa masiyata liaxadihimaa midkoodna darajo aynan u sugnaanin cala alaakhari ka kale uusa ka yeelanin korkiisa kan kan masiye kama laha xuquuqdii isku miday u yihiin waana laga jaahil yahay qofka markaa qaadanayo ayb qurca lagu kala saaraya aw xasala tasaaxumu ama ciriiri baa xasilay fii amrin min alumuuri arrin arrimaha ka mida walaa murajaxa liaxadihimaa labadaas marka isciriiriyeysana murajix ma leh walaa murajixa murajix kala rajaxaana liaxadihimaa midkood ma laha oo uma sugnaanin wa taxta haadihi alqaacidati qaacidadan hoosteeda masaa'ilu kahiiratun masaa'il fara badan baa ah minhaa waxaa ka mida masaa-ishaasi idaa tashaaxasnaani laba hadday ku doodaan oo midkoodkan kale oo uga bakaylo fil adaani aadaanka anaa addimayo anaa addimaayo waa ku doodeen ninna wuxuu yidhi xaqayga kama tanaasulayo aniga ka kalena sidii buu yidhi aw iliqaamati ama iqaamadii bay ku doodeen oo ay ku isku ay ay iskula bakayltameen aw ilimaamati ama imaamada fi salaati salaadii kanna qur-aanka waa yaqaanaa kanna waa yaqaanaa aw salaati اljanaazati ama salaadii janaazada yay ku doodeen anaa imaam ka noqonaya aniga walaysa axaduhumaa midkoodna owlaa min alaakhari ka kale kama habboona haddii labadooda midkood kan kale ou sifadii imaamada ama sifatladaan uga dheeryahay kan qurco markaas ma imaanayso oo waxaa imaanaysa iyadu marka xuquuqdii kii iska lahaa baa la siinaa murajix baa jira markaas ayb fainahu yuqracu baynahumaa waa loo qori tuuraa dhexdooda markaas wakadalika waxaa la mida idaa tanaasaca snaani laba hadday doodaan ayb marka wuxuu yidhi wataxta hadihi اlqaacidati qaacidadan hoosteeda masaa'ilu kahiiraة baa ah minha idaa tashaaxasnaani fi اladaan laba hadday aadaankii ku doodaan aw iliqaamati ama iqaamadii aw ilimaamati fi الsalaati aw salaati اljanaazati walaysa axaduhumaa midkoodna owlaa ownan kaga habboonayn min alaakhari ka kale fa fainahu yuqracu baynahumaa waa loo qori tuuraa <clears throat> wakadalika idaa tanaasaca snaani laba hadday doodaan ayb luqatatan baadi ay ku doodaan ow laqiiطan ama canug yar oo lasoo qaaday ow makaanan ama meel bay ku doodeen wanaxwahu iyo wixii la mida walaa murajixa walxaal laa murajaxa wax rajaxaa liaxadihimaa midkood uunan u sugnaanin cala alaakhari ka kale korkiisa fa fainahaa tustacmalu lqurcatu qurcadii baa la isticmaalayaa dhulkii marka waa loogu qori tuurayaa midba midka kale hadduusa uga xaq lahayn laqiidkiina sidoo kale waa kii qurcadiisa usoo baxdaa la siinaa cunuga wakadalika idaa dallaqa min nisaa'ihi naagihiisa haddii uu furo waaxidatan mid mubhamatan oo mubhama ah afartaydii naagood mid baan furay buu yidhi ayb ow mucayanatan ama mucayana mid mucayanaa buu furay uma nasiiha waa iloobay tay ku dhacaysaa marka ow actaqa min cabiidihi addoommadiisiibuu xoreeyey mubhaman mid mubham aho magac uusan magac dhabin fa inahaa takhruju way soo baxaysaa almuطallaqatu midii la furay wاlmuctiqu adoon addoonkii la xoreeyey wاlmuctaqu addoonkii la xoreeyey bilqurcati bay ayay kusoo baxayaan kan la xoreeyey iyo naagtii la furay qurcay kusoo baxeen ilaa hayriha min almasaa'ili iyo waxaa keyrkooda masaa'il ah kulli qurca lagu kala saaraa marka ayb afartii naagsa haddii uu yidhaahdo mid baan furay wax tacyiina ma jiro waa loo qori tuuraa tii qorigeeda kusoo baxaa furnaanaysa nacam saddexda kalena waa haysanayaa waa mucayana mid mucayan uu furay hiblaayo laakiin waa iloobay qurca loo samaynayaa nacam ayb waxyaabahaas dhan marka halkaanay gelayaan oo tanay soo gelayaan addoonkii sidoo kale ninkii addoommada lahaa ee xoolo addoomuu ka addoommada ka haystay ee wada xoreeyey can duburin ka xoreeyey in haddaan dhinto xor baa tihin yidhi waa kii nebiga sala allahu calayh waali wasalam qaarna addoonnimadii ku celiyey qaarna hulus ahaan ayuu wasiyadii u socodsiiyey kuwii addoonnimada lagu celiyey iyo kuwii xoroobay waxay ku kala yeesheen xornimadii iyo waxyaabahaas qurco ayb oo u qori tuuray ayb kii qurcadiisa soo baxday baa la xoreeyey kuwii kalena waa la addoomeeyey addoonnimadooda baaqi loo yeelay ayb meelahaas faraha badan bay gelaysaa marka nasabka iyo waxaa iyada ku tacalluqa xataa way soo geli kartaa haddii qaa'ifka uu caajiso ou ka ou kala garan waayo mid uu haleeshiiyo hadday garan waayaan waa iska dhici kartaa in marka qurco loo tuuro oo markaa kii qurcada usoo baxdo cunug looga dhigo calina macno noocaas oo kale waa laga wariyey wain tasaawa alcamalaani ijtamacaa wafucila axaduhumaa fastamicaa ayb wain tasaawaa hadday ekaadaan alcamalaani labadii camal waa isku jinsi waa isku sifo waa isku qaab ijtamacaa way kulmayaanoo hal xabbay kusoo kulmayaan wafucila waa la sameeyaa axaduhumaa midkood baa la samaynayaa markaas kan kalena kaas buu soo gelaa dhexdiisa fastamicaa ay fastamican dhegayso ayb laba camal baa isku mida hal niyo waa lagu kulmin karaa hal camal baa hal suuraa samaynaysaa niyadiina labada yaad u wada niyoonaysaa marka halkaas camal baa labadiiba gelaayo booskooda ayb meeshan marka maalan waxay tahay taxiyatulmasjidkii waa laba ragco duhurkana laba ragcaa ka horayso maalan oo raatibo ah labadii raatibada iyo labada taxiyatulmasjidku waa isku qaab waa isku sifo ayb waa in tasaawa lcamalaani ijtamacaa mar ayb oo labadaadii duhurkii iyo taxiyatulmasjidkiiba laba ragcalee kuu gudaysaba oo markaad niyeysanaysa waxaa u niye waxaad u niyeysanaysaa taxiyatulmasjidkii iyo labadii duhurkaba ayb sidaa marka haddaad samaysa taxiyadiina waa xasishay oo adiga ma fadhiisanin inta aada tukanin waa tukatay qabla aljuluus laba ragca waa la timid taxiyadii waa xasilaysaa labadii raatibada ahaydna ee duhurka aada u rabtayna waa kugu xasilaysaa ayb faradkii ayaa taagan taxiyatulmasjid faraday soo dhexgelay marka wa iyado labadii ragcee weyse ka dambey jirtay waxaa dhex gelin kartaa taxiyatulmasjidkii labadii weysaqaadka iyo raatibadii waa isgelin kartaa labadii weyse ama taxiyatulmasjidkii iyo faradkii salaadii subax waa geli kartaan ayb ma ahan marka qofku inuu inta laba taxiyatulmasjid marka hore tukada maalan ee haddana afartii duhurka ka horreysana uu la yimaado mararka qaar waktigii baanba u deeqaynin marka si uus iskaga dayicin tan tan bay soo gelaysaa qaacidadan hadduu ogyahay saasuu yeelana ayb laakiin adoo labadii ragcee duhurka ka horreysay aan tukanin maalan haddaad tidhaahdid laba taxiyaan tukanaa labada kalena hadhow baan tukanayaa markaa labada taxiyada tukato lagugu aqimo de labadii duhurkii qabliyada ahayd baa iska dayacday si kaaga dayacantay cilmi la-aan ah ayb marka tan iyo tan waa isgelayaane isdhexgeli ayb wa in tasaawaa hadday ekaadaan alcamalaani labadii camal ijtamacaa way kulmaan oo hal bay ku kulmaayaan waa dhexdiisa ayb laba qubaysoo maalan sunno wada ah qubays waa un qubays un ama mid waajiba iyo mid sunaa waa laisdhex gelin karaan laba sunaa laba waajib iyo sunna janaabe iyo waxay noqon karaan jimcadii oo kale qubayskeedii nacam labadii baad isla niyoonaysaa oo haddii niyada aadan ku jamcinin laakiin hal mid unbaa helaysaa nacam janaabo keliyaa niyaysatay fa ajarkii janaabada tii marka sunnanimadii jumcada waa kaa maqan tahay ayb niyada in lagu kulmiyaa marka waa muhim wa fucila waa la samaynayaa axaduhumaa midkood baa la sameeyaa fastamicaa ay fastamican maqalniyahu dhegayso ida jtamaca camalaani laba camal hadday kulmaan min jinsin waaxidin hal jinsina ah maxaa maxuu ka ixtiraasaa meeshaas marka hadday laba jinsi kale yihiin ma kulmi karaan marka ayb salaad iyo wax kale oo kale maalan wa kaanat afcaaluhumaa afcaashooduna mutafiqatan ay tahay afcaashiina waa isku mid afcaasha haddaynan isku mid ahayna waa ma isgelayaan janaazo iyo laba ragcoo duhurka ka horeyso afcaashoodu isku mid miyaana may isku mid maaha wa kaanat afcaaluhumaana mutafiqatan ay ta uktufiya biaxadihimaa baa lagu gaabsadaa wadakhala fiihi alaakharu kan kalena uu soo dhexgalaa wadalika kaagaasina fii masaa'ila masaa'il dhexdoodu ahaanayaa minhaa masaa-isha waxaa ka mid a idaa dakhala almasjida hadduu soo galo wasalla raatibata raatibadii uu tukado wa taxiyat almasjidi iyo taxiyatulmasjidkii ragcatayni laba u ka tukada nawaabihimaa ou labadoodaba u niyeysto ayb nawaabihimaa ou ula niyoodo jamiica asunnatayni labada sunnaba ajza'a canhumaa waa ka gudayaa wakadalika sunnat lwuduu'i baa la mida weyseqaadka sunnadiisa idaa nawaabiha raatibata raatibada hadduu la niyeysto wakadalika almuctamiru ninkii ah baa la mida idaa daafa hadduu dawaafo dawaafa alcumrati halkan baa ka baxday dhexdoo marayaan labayka cumratan tiri beytkii baa gashay kacbadii dawaaf baa la timid dawaafkaagaas muxuu yahayna waa dawaafkii cumradii waaye oo kuu yahay oo waa dawaaf rukni waa yahay cumrada rukni buu u yahay quduumkiina aawe marka oo bimasaabati taxiyati lmasjid ka dhignaay isagoo ku dhex jiraan hal dawaaf baa la imaanaysaa isagaa quduumna noqonaayo faradkii cumradana asaa noqonaayo idaa ah ma samaynaysa intaad dawaafulquduum samayso sunno ah haddana kii cumradan la imaanayaa maba u baahnid intaasoo dhan banaan idaa daafa dawaafa alcumrati hadduu dawaafo ajza'ahu waa ka gudayaa can dawaafilquduumi buu uga gudayaa waalqaarinu qaarinkiina yakfiihi waxaa ku filan lixajihi waalqaarinu ninkii qaarinka ahaana yakfiihi wuu ku filan yahay kaas dawaafkaas sacyiga waaye lixajihi xajkiisa waa uga filan yahay ninka <coughs> qaarinka ah isagaa de cumro u bilaabatay ama meel ugu dhex jirtaa ma jirto ayb labayka xajatan wa cumratan markuu yidhaahdo ou soo galo xaramkii kacbadii uu yimaado dawaaf buu samaynaa dawaafkaas waa dawaafuulquduum sacyi buu ku daray sacyi bayna safa walmarwa sacyigaas marka wuxuu u noqonayaa yacni mid hadhow uga filnaa doono sacyiga dambo xajka marka maalinta tobnaad iyo la gelaayo waa uga filan yahay kana uga filan uu sameeyey waxaa marka ku filnaanaya waa sacyigee dawaafku maahan dawaafkaas quduumka isaga uu sameynaya waa sunno <clears throat> ama kii dawaafu ziyaara ama dawaafu rukni waa u dhiman yahay ayb <clears throat> wlqaarinu yakfiihi lixajihi wa cumratihi qaarinka yakfiihi lixajihi <clears throat> iyo wacumratihi xajkiisa iyo cumradiisa dawaafun waaxidun baa ku filan iyo sacyun waaxidun iyo hal sacyo si kale haddii loo dhigana ninka qaarinka hal camalow samaynaya xaj iyo cumro halkaas camalaa u dhacayo ayb oo maalan waaba qaarin maalintii sagaalaad buu tegeyba mashaacirtii carafuu soo istaagay mabiitu musdelifuu sameeyey yowmulcaashir waa yimid kacbadii dawaaf buu sameeyey iyo sacyi haada dawaaf iyo haada sacyu muxuu ku filan yahay laba camal cumradiisiina kan le u ah dawaaf xajkiisiina kan unbaa dawaaf sacyigan baa xajkii iyo cumradii labadaba ku filan dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna asafa walmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki ayb waa tii caaisha nebiga uu ku yidhi sala allahu alayh ali wasalam marka waa hal camal fiili hal hal suuro waayo hal dawaaf waayo wuxuu ku filan yahay cumro iyo xaj hal sacyi cumro iyo xajki isaga unbaa gudaaya <clears throat> suuradaas marka waa haddii ninku uunan markii horeba meesha kacbada ay gelin laakiin hadduu maalmo ka hor ou tago oo dawaafulquduum sameeyo sacyina la yimaado sacyiga waa tirsan karaa laakiin dawaafka ma tirsanayo waa inuu waa laga rabaa maalinta tobnaadka ayb wakulu mashhuulin falaa yushaqalu mihaaluhu اlmarhuunu wاlmusabalu wakulu mashhuulin ku kastoo la shuqliyey oo la mashquuliyey falaa yushagalu lama shuqliyo haddana shuqul kale laguma shuqliyo mihaaluhu kaa mihaalkiisa almarhuunu shaygii la rahan dhigay walmusabalu iyo midkii la waqfay ayb waqafki wuxuu leeyahay shayga haddii mucaamalo lagu shuqliyo mid labaad laguma shuqli karo maalan alaab ayaa qaaday baabuur aan ahayd baa rahan u dhigtay dayn baa nin ka qaadatay baabuurkan rahan usii haysaa tiri baabuurkaas waa la shuqliyey marka marhuun ayuu noqdayoo rahan buu ku shuqlisan yahay ayb shaqo kale iyo mucaamalo kaloo lagu geli kara ma lama gedi kara baabuurkaas beec laguma shuqli kara shay rahan kaaga jiro oo dayn loo qabsan karo beec in la geliyaa ma aha ayb sooma garan lama shuqli karo oo markaa qaacidadaanu soo gelayaayo almashquulu laa yushaqal ayb kan waxbawba ku mashquulsan yahay wax kale in la geliyaa ma aha marka ayb waqafkiina waa sidoo kale shayga waa la waqfay beertii guri baa intaa dhistay baad waqaf gelisay dhul ayaad niyeysatay waxaa u waqaftay masjid inaad siisay ama agoon inaad u waqaftay ayb dhulkaas haddana inaad dib ka gaddo ama ay kugu soo dhacdo war dhulkii waaba iska gedaya intaan masaajid wax ka dhisi lahay waa gaday ma la gedi karo maxaa yeele almashquulu laa yushaqal dhulkan markii hore waxbaa lagu shuqliyey waqaf baa lagu mashquuliyey shuqul kale lama gelin karo marka macnahaasu ka wataan watawalidaalika waxyaabaha marka awqaafta waxaa la yidhaahdaa laa yuhdaa walaa yubaacu iyo waxaasoo dhan midaan <clears throat> qaacidadani marka ku socotaa <clears throat> ayb wa kullu mashquulin ku kastoo la shuqliyey falaa yushaqalu la shuqlin maayo haddana si kaleo sidii aan ahayn mihaaluhu اlmarhuun wاlmusabalu waay hada macnaa qowli اlfuqahaa'i weyaan almashquulu laa yushqalu ayb wadalika ana shaya shayga ida ishtuqila bishayin shay haddii lagu shuqliyo lam yushaqal bikayrihi kayrkii lagu shuqlin maayo xataa yufraqa min hada almashquuli ilaa bihi shaygan lagu shuqliyey ilaa laga faaruq noqdo ayb ayb xataa wuxuu yidhi wadalika ana shaya shayga ida ishtuqila bishayin haddii shay lagu shuqliyo ayb lam yushqal bigayrihi gayrkiis shaygaa waxaan ahayn lagu shuqlin maayo haddana oo mucaamalo ah macna ayb xataa yufraga min hada almashquul ilaa looga uga faaruqiyo ama yacnii looga banneeyo shaygan lagu shuqliyey hada min hada almashquuli bihi marhuuntii maalan see loogu lagu faaruq yeeli karaa inuu bixiyo deyntii inuu iska gudo markuu deyntii dhammaanteed gudo marhuuntii waa soo qaaday gacantiisii kusoo laabatay shuqulkii hore waa ka baxday wax kale waa la gelin karaa marka beec iyo waxay ahaatwadalika ka rahni oo kale weeyaan ayb rahantii laa yubaacu lama iibiyo walaa yuhabu lama hibeeyo walaa yurhanu nin kale rahan looma siiyo xataa yanfaka rahnu ilaa rahantii ay yani ay fakato ayb marhuuntii ilaa ay soo baxsato ow amase ya-dana almurtahinu ninkii murtahinkii raanta agtiisa ay taalle ow idmo shaygan waa ku obolaa iska gadan kartaa hadduu ku yiraa waa yeeli kartaa ayb yacnii marhuun qof rahan looga dhigay nin kalena raan loogama dhigi karo maxaa yaele middan waa buuxdaa wakadalika almawquufu baa la mida midka shayga la waqfay laa yubaacu walaa yuuhabu walaa yurhanu maxaa yeelay liishtiqaalihi bilwaqfi ayuu mashquul ku yahay wakadalika alajiiru اlkhaasu ajiirka khaaska a nin baa shaqaale laga dhigtay ayb wa huwa man ajiirka khaaska ayaa waay man qof weeyaan qudira la jaangooyey nafcuhu isaga nafcigiisa bizamani waqti lagu jaangooyey ka yowmin maalin wa saacatin saacad iyo wanaxwihi licamalina loogu jaangooyey loogu qadaray laa yushqalu lama shuqliyo fii hadihi اlmuddati muddadaa dhexdeeda ligayri man istajarahu ama laa yushqilu ma shuqliya fii hadihi اlmuddati muddadan ligayri man qof ayrkii hayru man qof kayrkiis ma shuqliyo istaajarahu isaga ajar ka ijaar qaatay qof yacni marka isagii qofkii ijaartay aan ahayn ma shuqliyo yani middan marka ajiirka khaaskaa waxaa weeya ninkan nin baa kiraystay wakti ujradiisana waxaa lagu xadiday wakti nafcigiisiiba waxaa lagu qadaray zaman maalan waxaa la yidhi maanta halkan baa ka shaqaynaysaa saacaddaas laga bilaabo ilaa ay saacaddaas naam saacaddiiba waxaa leedahay intaas lacag ah ama yoonkii joornaatigaaga waa intaas ayaa la yidhi waxaa la qadaray marka <clears throat> nafciga isaga laga helaayo waa muqadar wuxuu ku jaan go-an yahay yoonkaas zamanuu ku jaan go-an yahay zamankaas cid kale ma lagu shuqli karan ayb oo ninkii isaga kiraystay maahane nin kale inuu markaa shaqo u qabto ama uu yacni shaqo geliyaa ma aha ninkan maxaa yeele waa mashquul ayb haddii laakiin aan waqti loogu xadidin ee masalan la yidhi waxaasaan kaa rabaa un maanta marka waaa waa shaqadaas iyo shaqadaasaan kaa rabaa nafcigiisii zaman iyo waxba laguma xadidin tan intou qabto mid kalena waa qaba waa qof waa u qaba karaan ayb markaas maxaa yeele ajiir khaas a ma aha ajiir caama <coughs> ayb wa huwa man weeyaan ajiirka khaaskaa qudira nafcuhu la qadaray bizamani lagu qadaray ka yowmin wa saacatin wa wixii la mida licamalina loogu qadaray ayb laa yushqalu saas mau idiin dhigayna lama shuqliyo fii hadihi اlmuddati muddadaa dhexdeeda ligayri man istajarahu qofkii kiraystay qofaan ahayn dartii looma shuqliyo lianna zamaanahu maxaa yeele waktigiisa wakhtiga uu leeyahay isaga musta lianna zamaanahu waktigiisa isaga uu leeyahay mustaxaqun mid la mutaystay weeyaan lilmu'jiri midka kiraystay ama lilmu'ajiri ninka isaga yacni ajiirka ka dhigtay oo kiraystay yaa mutaystay oo iska leh ayb mustaxaqun lianna zamaanahu mustaxaqun mid la mutaystay waayo oo lilmu'ajiri ninka mu'ajirka ayaa mutaystay oo yeeshay mashquulun bihi kula shuqliyey waa isaga liannahu mashquulun bihi ayb ama lianna zamaanahu waqtigiisa mashquulun bihi kula shuqliyey oo ninkaa marka mu'ajirka ayuu mashquul u yahay ayb meeshaa marka taas uga bax waddaaru lmu'ajaratu daartii la ijaaray ayb oo iyadana la yacni la kiraystay la kireeyey laa tu'ajaru lama ijaaro xataa tafruqa almudda ilaa ay muddadii ka dhammaato bal kullu mashquulin bixaqin wax kastoo xaq lagu shuqliyey laa yushqalu bikayrihi kayrkii lagu shuqlin maayo xataa yufraqa alxaqu canhu ilaa xaqa laga dhammeeyo ayb daar baa nin laga kireeye bilaa laga ijaaray sanad baa laga ijaaray sanadkaas qof kale ma laga ijaari karan leanna zamanka iyo manfacadii nin bay u xiran tahay nin kale marka in la dhex keeno maaha ayb leanna maxaa yeelay muddadaani daartan manfacadeeda ninkan bay u shuqlisan tahay wax kale laguma shuqlin kara marka <clears throat> waman yu-addi can akhiihi waajiba lahu rujuucu inawaa yuaalibaa <clears throat> waman yu qofkii gudo can akhiihi walaalkii qofkii ka gudo waajiban shay waajib oo ku waajibay qofkii ka gudo lahu rujuucu noqod buu leeyahay inuu ugu laabto wixii goorma ina waa hadduu niyaysto ayb <clears throat> ina waa haddii uu niyaysto yuaaliba an yuaaliba inuu ka dalbado hadduu niyeysto baabkan marka damaanka iyo kafaaladu soo galaa ninkan nin buu damiintay maaluu ka damiintay wuxuuna niyaystay hadduu maalkaas ka bixiyo inuu ugu laabanayo wixiisa oo wixiisa meel cidla sadaqa inaynan u ahayn ayuu niyaystay waxaa bannaan marka ninkii uu damiintay lacagtii lagu lahaa inuu isaga baxsho markuu ka baxshana waa u laaban karaayo war wixii waa kaa bixiyey si buu dhihi karaa keen dayntii kafiilkii kadalika kafaalada iyo damaankay baabkan aada usoo gelay inawaayu daalibaana wuxuu ka wadaa haddii markii hore uu markuu ka bixinaayey uu niyaysnaa inuu ugu tadawuco tabaruc inuu ugu sameeyo markaas yuuna ugu laabanin waxay noqonaysaa nin sadaqa ama hibo ou hibeeyey ku laabtay oo kale naan ajirkii uun ha sugto waxba yaan ugu laabanin laakiin haddii markii hore niyadiisu ay saa ahayd waa yeeli karaa waa u noqon karaa waman yu-addi qofkii gudo can akhiihi walaalkii waajiban waajib ku ka gudo lahu mankaasi waxaa u sugnaaday arujuucu laabasho ina waa hadduu niyeystay yuaaliba an yuaaliba inuu dalbadayo macnaa haadaa kan macnihiisa waxaa weeyaan ana kula man qof dhammaantiisu addaa can hayrihi hayrkii ka guday deynan dayn deynta oo waajiban calayhi dushiisa ku waajibtay wanawaa niyeystay alrujuuca calayhi noqod korkiisa oo ku laabtana niyeystay fa inahu yarjicu waa noqonayaa calayhi waa ugu laabanayaa wayalzamu addaa canhu kii laga guday xaggiisana waxaa ku laasimayo ma addaahu canhu wuxuu ka guday baa laga rabaa wayadkhulu waxaa gelaya taxta haadaa kan hoostiisa jamiicu duyuuni اlaadamiyiina aadamiga deymahoodao dhan baa soo gelaya min alqardi oo amaaha wasalami salam ah wa silaci badeecada qiimaheeda ah waاnafaqaati اlwaajibati lizawjaati nafaqaadkii naagaha u waajibay walmamaaliki addoommada wاlaqaaribi wاlbahaa'imi ka naagihiisaa nafaqo ka rabaan nin baa ka bixiyey marka naagtii wuxuu arkay marka rafaadsan oo reblaayi wuxuu yidhi bal hoo ninkan anaab ka doono doonee waxayga anaa ka heli doonee hoo qaada buu yidhi waa biilay marka biilkii buu sii siiyey bil bay iska biilanaysay ninkan dukaankiisii ama lacagtiisii buu u keenayay biilkii waa u laaban karaa ninkii waxaan bixinayay ninkii markuu yimaado ama uu helo war waxay isii intaasaan kugu leeyahay <clears throat> xaaskaagii baan marka intaas biil siinaya waa ugu laaba karaa laakiin haddii tadawucii sadaqo uu niyeystay iyo silo inuu ugu laabto ma fiicno wayadkhulu fii haada kan waxaa gelaya qadaa'u daamini daaminka gudidiisa ninka wax damaanay xoolihii uu damiinka ka noqday inuu gudo walkafiili kafiilkii calaa maa cala almadmuuni canhu shayga la damaanay ayb <clears throat> kan la damaanay wixii korkiisa ahaa gudidda uu gudayaa soo gelaya kan marka walmakfuuli lahu iyo kii loo kafaalay ayb nin buu ka damaanay nin buu ka kafaalay waa u gudaa wixiisii hadhowna kan ugu laabanaya walow lam ya'dan yownanba u idmin fi damaani damaankii walaa fi lkafaalati yaan u idmin wala aladaa wahada kulluhu idaa nawa rujuuc kan dhammaantiis wuxuu leeyahay waa idaa nawa laakiin madhabka waxaan kusoo marnay wuxuu ugu laaban karaa haddii ninka damiinka laga noqonaayo ou idmo uu yidhaaniyo ninkan baa wax igu leh ma iga damiinan kartaa haddaa wixii diig haddaad doontana iga gud adeeg anaa ku siinayo idinkaa hadduu siiyo ugu noqon karo haddaanu idin siinin lakma ugu noqon karo fain lam yanwi rujuuca noqot hadduusan niyeysanin faajruhu cala allaahi ajrigiisu waa ilaahay buu korkiisa ahaaday oo allah ajarkiisa u damaanayo siinayo walaa yarjicu calaa man addaa canhu mana ugu noqonayo qofkuu ka guday deynta wahaadaa aydan kan kulluhu dhammaantiis fi duyuuni waa deymaha alatii laa taxtaaju ilaa niyatin waxaan ka soo hadlayno dhan waa dayn aan niyo u baahnayn laakiin dayntu hadday niyo u baahan tahay ka war fa maa yaxtaaju ilaa niyatin wax niyo u baahan ka zakawaati waalkafaaraati wa zakada iyo kafaaradu niyay u baahan tahay falaa yu-addii ma gudaayo qofka can hayrihi hayrkii ka gudi maayo ilaa biidnihi nin baa masalan ogaatay in zake lagu leeyay adaa ka bixiyey zakadii baa ka dhiibtay fasaxna kama haysatid idin ma leh ma maa ka gudmayso maxaa yeelay zakadu waxay u baahan tahay niyo marka inaad tiraa warniyo hebelow zakadii baan kaa bixinayaa ma ii idintay zakadaada inaan kaa baxsho haa waa kaa ba zakaatulfidrigii zakaatulmaalkii kulli waa lami meeshaan marka mucaamalo suuqaan iskaga faafsan baa jirto dad baa wax isku dadarsanaayo <coughs> ama nin baa nin maalkiisa iigu ganacsi ku sameey dhahaayo ama saami buu shirkaddan ku leeyahay wax marka ma siinin eh, zakadii buu ka bixiyaa idin iyo waxna ama qoraal ah iyo ama idin curfi ah ama idin qowl ah midna ma jiro ninkan xoolihiisa ninkaas ahaayo ganacsi waxba ugu sameeyaa ama ammaano ba agtiisa ugu dhigtay markaasu wuxuu yidhi lacagtaan ammaano ani hadhow kor iyo waa ku siinaya lacagtaada laakiin ogow waxbaan ku samaynaa ganacsi iyadoo sidaas ay ku tahay marka kaasaa zakadii bixiyay lacagtii adigana idin ma siinin ma gudmayso zakadii ilaa waa idin idin oo jiraa ayb qofku markaad saamiga la wadaagaysid marka tasaruf mutlaqana waa laysa siiyaa zakadii xoolahaygii darafkayga inaad zakada ka bixin kartana waa kugu wakiishay xoolahii marka haddii laysku dara hal zakaa laga baxsho lianna hada adaa gudidaani laa yubri'u ma beri yeelayo man udiya canhu qofkii laga guday lixtiyaajihi liniyatihi niyadiisa baahida loo qaba darteedba ma ku beri yeelayso maalkii zakadii makaa beri yeelayso adna waa lagaa rabaa xoolaha marka shirkadaana labadaba waxaa la rabaa tasaruf caama labada daraf inay isa siiyaan marka tasarufka caamka haddii midkood markaas uusa hadda shaqadiiba usoo jeedinoo mid uun shaqadii oo wado uu leeyahay kan wad shaqada waa ku tasaruf caaman ku siiyey zakadii laftirkeediina marka inuu ugu zakadiina waa waa bixin kartaa inuu yidhaahdo saasaa fiican wاlwaasicu الطabciyu wاlwaasicu الطabciyu can اlcisyaani kalwaasici الsharci bilaa nukraani wاlwaasicu الطabci can اlcisyaani kalwaasici الsharci bilaa nukraani <clears throat> ayb wاlwaasicu waasica shayga yacnii in laga taga keenaayo waasic waxaa la yidhaha wixii wax kaa joojin karo wاlwaasicu midka wax joojinayo aلطabciyu ee طabciga loo nisbeeyey ayb waasica طabiiciga ah can اlcisyaani macsida xaggeeda kaa joojinayo kalwaasici sharciyi oo kale weeyaan harciga waasicii sharciga ahaa oo kale waa bilaa nukraani yacni waasic wuxuu ka wadaa shaygan inaad ka joogtid waxa kugu bixinaayo waasic kaasaa la dhahay shayna waxa kugu bixinaayo inaad ka istaagtid waa dabeecadda waasic sharcigana waa jiraa ayb waasica sharciga maalan waa xuduudda xuduudda waasic sharci ah ninku hadduu og yahay haddii uu zinaysto in la rajminaayo hadduu nikaax soo maray haddii kale la karbaashaayo hadduu waxda gacanta in laga jaraayo qadcigaas xadkaasi waa waasic kaa joojinaayo inaa waxaan ku dhiirato waasic oo sharci ah waa marka waasic dabcigana waa jiraa oo waa inaad kaadi cabto iyo saxaro inaad cunto maxaa kaa celinaysa dabeecadaaba kaa joojinaysaba qabla sharciga oo adadadan ummad aanba sharciba iltizaamin oo wax sharciga ah aan aqoon ulahayn baan haddana kaadidooda cabaynin waasic dabci waasic sharci bay kala noqdeen waasica marka dabciga ee cisyaanka kaa joojinayo kal waasici sharciyiyo kale unbuu la mid yahay shaygan in laga tago unbaa muhiim ahayd xikmad marka ibnulqayim wuxuu baraarujiyaa musanifkuna hadda sharxiisuu ku dhex sheegay <clears throat> dunuubta waasica sharciga ah badanaa waxaa loo dhigay <clears throat> waxyaabaha dabeecadu ay diidayso kale badanaa waasic sharciga looma samaynin cuquubo sharciga ma loo samaynin hadda maalan ninkii kaadi cabo ama saxaro cuno sharcigu cuquubo uu ku waajibiyey oo xad uu uga dhigay ma lahan lanna maxaa yeeley shaygan waxaa diidayaba dabcigii waxa daaciga kugu yeeraya daciif ah waxa kugu yeeraya inaa kaadi ama saxaara cuntaa aada daciif u ah baynamaa sharcigu waxyaabaha naftu ay jeceshahay oo dabeecaduna aysan waasic ka noqon karin xuduuda u dhigay marka <clears throat> xuduudda marka hadaad fiiriso waa wax naftiina aysan ka joogi karin <clears throat> waxyaabaha xuduudda laga waajibiyey naftaa jecel oon ka joogi karin maadaama waasic dabiiciya aynan qabin si aa uga joogtid waasic sharciga loo sameeyey laakiin wixii dabeecaddaadiiba kaa celinayso waasic markaa looma samaynin sharciga inta badan yani fi dunyaama looga samaynin walidaalika muxaramaadkii waxaa arkaysaa kuwana in loo sameeyo xuduud kuwana layskaba dhaafayba labadooda markaa isku fiirisana midka xuduudda loo sameeyaaba fudud oo waxaa xun oo xagga qubxiga ku xun midka aan wax hadaba loo samaynin ayb limaada lianna kan waxaa laga yaabaa dabeecadda baabka ayaa qofka ka celinaysa alwaasicu can shayi shayga midka celiyo huwa almuujibu waa midka waajibinaya litarkihi ka tegistiisa macnaa haadaa kan macnihiisa waxaa weeyaan ana allaha alleh xarama calaa cibaadihi addoommadiisau ka xarimay almuxaramaati muxaramaadkii siyaanatan lahum ilaalin ou ilaalinaya iyaga wanasaba lahum wuxuu u taagay calaa tarkiha ka tegisteedana waxyaabahaas in laga tagana waasicaatin abiiciya waasicaat abiici abuu ah u sameeyey wa waasicaatin sharciya iyo waasicaat sharci ah faaladii tamiilu ilayhi nufuusu waxa naftu ay u iilanayso watashtahiihi ay jeclaysanayso jacala lahu wuxuu u yeelay cuquubaatin cuquubaat munaasibatan oo munaasib u ah litilka اljinaayati jinaayadaas khifatan wahiqalan wamaxalan xagga fudaydka xagga culayska xagga maxalka xuduudda laftirkooda kala adkaanshadooda iyo say u kala daran tahay waxaa lagu ilaaliyey cuquubaday la eg tahay aad marka waxaan ibnulqayim baa uga hadlana tuugnimada wuxuu tilmaamay feeri tuugnimada gacantaa la gooyaa qofku markuu waxado shuruudii ay kaamil noqoto mawaanicdii la waaye gacantii oo wax ku xadaa la jaraa zaaniga markuu zinaysto oo doob uu yahay maalan boqol karbaash dhabarkiisa ha lagu dhuftaa xubintii uu ku zinaystay kow ha laga siiya lama dhihin laga jaro wuxuu leeyahay middaani maslaxa ku jirta gacan goynta leanna ninkan haddii gacanta laga jaro awalan waxay tahay qof kale ma khiyaani karo oo ninkii gacantii baa go-an calaamad daahiroo la arkaayo nin wax ku darsanaayo male nin la shirkoobayo male nin wax ku aaminaya ma leh dadkii kalena waxbaa u xasilay isagana cuquubay u noqoteenamaa ninkan zaaniga haddii la yidhaha xubintii ha laga jaro xubin la arkaayo maaha qaaliban waxay u keenaysaa hayruhuna nafci uma laha markaas isagana inay dhib badan jinaayo aada u fara badan u keentaa dhici karta isaga marka wax la arki karo la dhihi karaa lele ninkii zaaniga zinada lagu karbaashay waa kaas baa lagu dhufanaa dadka hortooda boqol karbaasha lagu garaaca waa la fahmayaa marka ninkii amaama naas lagu jeedlay waayaa laleeyahay ama adduunyadii baaba laga wadaayo dhagax baa lagu dila adduunyadii waa ka tegana laakiin haddii la yidhaahdo xubintii un halaga jaro dadkiina ma aqoonsanayaan isagiina dhib badan baa la gaarsiiyey ayb soo maarkan marka waxaa ku jirta marka yacni eh, khifatan wa hiqalan wa maxalan iyo markuu leeyahay mid kasta xikmad baa ku jirta ogowna shareecada ilaahay wa ama almuxaramaatu muxaramaadka allatii tanfiru minha nufuusu nufuustu ay ka ordayso falam yuratib calayha xaddan xad kama ratibin shaarica iktifaaan biwaasici dabci dabciga waasiciisaa loo daayey taas wa nufratihi canha iyo ka orodka uu ka ordaya nacam uu ka anfariirayo wadalika kaagaasina ka akli najaasaati najaasaadka cunisteeda waa wasumuumi sunta iyo washurbihaa cabideeda kale najaaso la cuno la cabo ama sun la cuno oo la cabo wax hada kama waajibayaan maxaa yeele nafta dadkaanba siinayninba sun inay cabto sida qaalibka ah laga hadlaya waa wax naadir xugun ma laha laakiin maalkan dadoow naftu waa rabtaan waa u iilanaysaa soo maha oo lasoo qaadayo la xadayo ayb laakiin sun inay cabto naftii waasici abcig abiiciga u diidayo eh, eh, middan kale laakiin waasici abiiciga ahaa ma u diidaayo oo waxay leedahay naftu waxay isugu sheekaynaysaa maalkan qaado ku intifaac ayb <clears throat> mana lagu arkaayo iska qaado maad taas marka xuduud baa laga waajibiyey saa uga noqoto ayb middaanse xuduud ma leh ayb fainahu lam yuratab calayha lam yuratib calayha shaarici kama ratibin cuquubatan cuquubo iktifaaan binufrati nufuusi canhaa ku kaaftoon lagu kaaftoomay nafta ka didida ay kadidida ka didayso bal yucazaru calayha waa lagu tacsiiraya ka saa'iri almacaasi oo kale alatii lam yuratib calayha cuquubatan shaarica uuna cuquubo ka ratibin waasica abciga abiici marka iyo sharci inuu kala leeyahy saa u gara marka walxamdu lilaahi cala atamaami fi اlbad'i wاlkhitaami wاddawaami walxamdu amaan dhammaanteed lilahi allay u sugnaatay cala atamaami ayb dhammaystir ou dhammaystiray darteed ou kitaabkan noo dhammaystira alla ou ku mahadsan yahay ayb fi lbad'i bilowgii wاlkhitaami dhammaystirkii wadawaami iyo daa'im ahaanba ayb markaan bilowgii iyo dhammaadkii iyo daa'im ahaanshaba ilaahay baa ammaan leh ayb dhammaystirkii uu noo dhammaystiray iyuu ammaan ku leeyahay uma asalaatu uma intaa kadib asalaatu salaad mac salaamin salaam lala qabo shaa'icin oo yacnii faafto faafayso cala nabiyi nebigii korkiisii allah yeelo wa saxbihi saxaabadiisii allah yeelo iyo wataabicii iyo dadkii raacay ixsaanka ku raacay xamdullaahi ilaahay ammaanki ammaantiisa fii mabda'i lumuuri wa umuuraha bilowgooda iyo dhammaadkooda waistidaamatu dalika alxamdi ammaantaas daaim noqosho daaimi daa'imitaankeedana min asbaabi ziyaadati w ayb ziyaadadii asbaabteedii weeyaan lifadlillaahi wa karamihi fadliga alle karamka alle oo kordho ziyaado sababkeed waaye asbaabteed waxamdullaahi ilaahay ammaantiisana cala alumuuri umuuraha korkooda lagu ammaano yuujibu wuxuu keenayaa barakatahaa barakadeeda ayuu waajibinayaa wazakaa'ahaa zakaa'ahaa dahirsanaanteeda wanama'ahaa korarkeeda wa xifdahaa iyo ilaalsanaanteeda min alaafaati ay ka ilaalsanaanto wa yuujibu wuxuu waajibinayaa uu keenayaa kamaala alintifaaci bihaa in lagu intifaaco yacnii nadmigaan markaan ilaahay dhammaystirkiisa aan alle uga mahad celinayno inaan ku intifaacno ilaahayna siinaya oo wixii ku jiray jirayoo masaa'il ah inaan ku intifaacno wa ana aniguna as'alu llaha allaan weydiisanayaa bimanihi galladiisan kuwyaan yani <clears throat> ku su-aalanayaa wa karamihi ma karamkiisa deeqdiisa alladii laa alladii taas oo laa tatalaashaa aan dhammaanaynin alladii laa tatalaashaa ya muxuu ana as'alu اllaha allaan su-aalanayaa bimanihi wa karamihi baan ku su-aalanayaa galladiisa iyo deeqdiisa alladii galladda iyo karamka oo tatalaashaa ay baa ay dhammaanayso ay baaba-ayso wa tadmaxillu ay dhammaanayso ay eber noqonayso fii janbihi isaga dhinaciisa karamkaa dhinaciisa adunuubu dunuubtu ay baaba'ayso yani dunuubtii baa ku baaba'do isaga karamkiisa deeqigiisa ayb an yajcala yaan weydiisanayaa alla inuu yeelo fii hadihi risaalati risaaladan dhexdeeda uu yeelo jamiica maa shay dhammaantiis asharnaa ilayhi aan ishaarnay min hadihi alfawaa'idi fawaa'idaa ah ayb marka ilaahay manigiisa iyo karamkiisu wuxuu ku weydiisanayaa karamkii wuu ka sifeeyey karamka oo aladii tatalaashaa ay dhammaanayso watadmaxilu ay baaba'ayso fii jambihi dhinaciisa adunuuba adunuubu dunuubtu ay yacni karam dunuubta baabi'inayo oo haddii karamka alla la dhigo dunuubtiina la keenay badan tahay dunuubta waa dhammaanaysaa bijaanibi karam illaahi ilaahay deeqdiisa marka la fiiriyo muxuu su-aalayaa marka ilaahayna an yajcala fii hadihi اrisaalati risaaladan dhexdeeda inuu ka yeelo jamiica maa shay dhammaantiis inuu u yeelo asharnaa ilayhi aan ishaarnay min hadihi اlfawaa'idi oo fawaa ah ayb wallaahu lmuwafiqu lisawaab ilaahay baa marka midka sawaabka ah tamat biqalmi اlfaqiiri ilaa rabbihi cabdiraxmaan bni naasir assicdiy gafara allaahu lahu jamiica dunuubihi allaha dhaafo wuxuu markaa dhammeeyey sideed iyo tobankii dulqacda sanata ixdaa waalaaiina waalaai-mia wa alfin kun saddex boqol soddon iyo kowdii ayuu dhammeeyey ayb kun saddex boqol soddon iyo kow maa dhiga ayb wslى اllahu عlى mxamedi wعlى آlihi وصaxbihi وslma تsliima kahiira kitaabka marka intaasuu ku dhameeyey afartan iyo sagaal beyd iyuu ka dhigay nadmi aada u kooban waaye fawaa-iddiisu aad u fara badan tahay oo abwaab fara badan gelayso sharaxeedana aada marka uu ugu dadaalay inuu fududeeyo qasadkana uu ka abbaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa dembi dhaaf annagana inuu ilaahay nagu anfaco wixii marka meeshaan aan ka barannayna aysan noqonin wax uun layska bartay oo meesha looga tegay wax marka nolosheenna yowmiga iyo iyo leyliga aba ilaahay inuu nagu anfaco wax ku fahmno oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga lagu fahmo waa asbaab haayo maahan haayadu marka in ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa sida muraadka alle iyo muraadka rasuulka ay ka rabaan oo shaaricu ou ka raba lagu fahmo waaye taasaan ilaahay weydiisanaynaa waxaan alla weydiisanaynaa fiqhi fi ddiin iyo ta'wiilka inuuna ka siiyo fiqiga uuna fahamsiiyo maadaama muraadka alle iyo muraadka rasuulka lagu garan karo fahamkaas marka kitaabku waa kitaab bilow ah muqadamo kalmuqadama u noqon karo cilmigan cilmu alqawaacid alfiqhiya wixii kale marka ama ashbaahu nadaa'irka ama kitaabka kale isagu alqawaacid alkubraa lilcizi bn cabdisalaam ama alqawaacid ka uu zarkashi almanhuur ama alqawaacidka uu leeyahay taqiyudiin alxusni ama qawaacidka xaafid alcalaa'i kuwa ibnu rajab yani qawaacidka ibnu rajab alifay way fara badan yihiin marka kutubtaas alashbaah nadaairka subki uu leeyahay in lasii raacraacdo wixii markaas laguna dadaalo fiqiga iyo fahmka yani axkaamta qofku culumtanu inuu ogaado inay iska milayso oo uu fani fanni uga maarmi karin oo intii uu ka baro karo ama uu ka taxsiilin karo funuunta uu ka taxsiiliyo waktigiisana iyo cilmiga cilmigaa badan la rabo waktiga aada u yar in marka wakhtiga lagu camiro waxyaabahaas marka wixii aan ka fahamsanayn yaan sheegnay wixii ama faham la-aan annaga cilmi la-aanteenna ama jahligeenna ku dhacay qofkii aad faa'iidadeeda ka heshaan ama yacnii kaga faa'iidaysataan oo idiin saxo ka qaata wixii sabqulisaan oo aanan u qasdinna ilaahay <clears throat> yacnii <clears throat> sida saxda ahayd in looga qaato qofkuna ma fahmi karo qof kale cilmigiisu yacni khadigiisa iyo gefkiisa ilaa uu qof kale agfar uu ag fariisto oo wixii yaqaano marka nin allaale ninkii aa ka siyaadsan kartaan xaraf oo cilmi iyo ahal u leh markaa ahliye u leh wixii uu idiin saxo saxa uga faa'iidaysta annagana ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhaafo wixii gef iyo kuf kuf ah وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد